alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed waxa uu sheikhu inoo sheegay raximahullah in saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam tafsiirka ay u aqoon badan yihiin taana waa sababeeye waa cilleeyey qaraa'inta iyo axwaasha ay la gaarka noqdeen ay shaahideen ama ay ogaayeen waa mid fahamka dhammayska tiran iyo cilmiga saxiixa ay lahaayeen iyo camalka wanaagsan intaba waxay ka qayb qaadanaysaa inay dadka kale uga aqoon bataan waxaa ka sii xag jira buu yidhi oo uu sheikhu sii gaar yeelay saxaabada culammadoodii iyo kuwoodii waaweynaa sida khulafadii afarta ahayd ayuu tusaaleeyey wuxuu kaloo tusaaleeyey cabdullaahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabbaas oo isagana inoo keeni doono cabdullahi ibnu mascuudna tafsiirka aad buu uga aqoon badnaa waxaanuu sheikhu soo arooriyey asarka cabdullaahi ibni mascuud oo yidhi waaladii laa ilaaha hayruhu ma nasalat aayatun min kitaabi illaahi ilaa wa ana aclamu fiima nasalat wa ayna nasalat ama fii man nasalat wa ayna nasalat walow aclamu makaana axadin aclama bikitaabi illaahi minii tanaaluhu almataayaa la ataytu asarka riwaayada uu inoo keenay waxaa ku jira jaabir ibnu nuux ayaa ku jira aa jaabir ibnu nuux alximaani weeye marka ninkaasi waa daciif laakiin asarku waa sugan yahay saas aawadeed waxaa fiicnaan lahay sheikhu dariiqyada saxiixa uu leeyahay inuu soo arooriyo oo asarkan bukhaari iyo muslim baaba soo wariyey waxa uu leeyahay turuq saxiixa oo bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay lafdiga bukhaari waxa uu yahay wallahi aladii laa ilaaha hayruhu ma unzilat suuratu min kitaabi illaahi ilaa ana aclamu ayna nasalat walaa unzilat aayatu min kitaabi illaahi ilaa wa ana aclamu fi man unzilat walow aclamu axada aclama minii bikitaabi illaahi tabluguhu libilu la rakibtu ilayh raqamka uu bukhaariga ku leeyahayna waxauu yahay waa xadiidka shan kun iyo laba shan kun iyo laba xadiidka ah ayuu bukhaari kaga dhaca muslimna saas ilaa waa ku soo arooray wa qaala alacmashu ayda waxaa kale uu sheikhu yidhi acmash wuxuu yidhi waa sulaymaan ibnu mihraan aydan lagu noqoye can abi waa'ilin asarkii hore ayaa acmash soo wariyey saasuu aydan u yidhi can abi waa'ilin isagoo abi waa'il ka warinaaya waa shaqiiq ibnu salama can ibni mascuudin cabdullahi ibni mascuud ka warinaaya shaqiiqna abi waa'il oo shaqiiq ahina uu ka warinaayo cabdullahi bn mascuud qaala inuu yidhi cabdullahi bn mascuud kaana arajulu mina ida tacallama cashra aayaatin lam yujaawizhunna xataa yacrifa macaaniyahun wuxuu yidhi wuxuu ahaa ninka annaga naga midka ah haddaannu saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam nahay idaa tacallama markuu barto ninka naga midka ahi cashra aayaatin toban aayadood uu barto lam yujaawizhunna midaan ka gudbin buu ahaa tobanka aayadood xataa yacrifa macaaniyahunna ilaa uu ka baranaayo macnaha tobanka aayadood leeyihiin iyo tafsiirkooda iyo waalcamala bihinna iyo ilaa uu ka baranayo camalfalka lagu camalfalayo bimacnaa uu ku camalfalaayo asarkana cabdullahi bn mascuud waa ka sugan yahay tabari wakhayruh ayaana soo wariyey waana haabit can cabdullahi bn mascuud dariiq kale uu leeyahayna waa jiraa oo saxaabadu inay sidaa saniicoodu ahaa sheegaya waxaan filaya inin hore usoo marro dariiqa kale wa minhum alxabru waxaa ka mid ahaa saxaabada aadka ugu aqoonta badnaa tafsiirka caalimkii baa ka mid ahaa alxibru iyo alxabru labada waa la yidhahdaa waa luqataan in xaada la dhigo iyo in la kor albaxru badda ahaa cabdullaahi ibnu cabbaasin oo cabdullahi ibnu cabbaas ahaaday ibnu cami rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam oo nabiga sala allahu alayh wasalam ilmaadeer la ahaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen ilmaadeer ruma ayay ahaayeen oo cabdullaahi ibnu cabbaas ibni cabdilmutalib iyo muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmutalib laba walaalaa kala dhalay marka xibri iyo xabri labadaba waa la yidhaahdaa waxaanay bacdi yidhaahdeen in la kasriyo oo xibri la yidhaahdaa afsax ah oo fasaaxo badan haddana maca daalik qaar baa waxay yidhaahdeen xabri baaba saxan laakiin sida hore fiican wa tarjumaanu alqur'aan qur'aanka kii fasiri jiray tarjumi jiray ahaaday tarjumaan iyo turjumaan ta'da la kordhigo ama la godo labaduba bannaan haddii la yhaha tarjama kada bimacnaa waxaa loo jeedaa fasarahu waa fasaray bibarakati ducaa'i rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wuxuu qur-aanka tarjumaankiisii u noqday ducaduu rasuulku sala allahu alayh wasalam u duceeyey barakadeeda daraaddeed buu u noqday qur-aanka kii tarjumi jiray lahu waa cabdullahi bnu cabbaas u duceeyey barakada ducada nebiga ayuu sidaa ugu noqday xaysu qaala goortuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam allaahumma faqihu fi ddiini wa callimhu ta'wiil ilaahayow faqihhu fahansii yani cabdullahi bni cabbaas fi ddiini diinka fahansii wa callimhu bar atta'wiila fasiraadda qur'aanka la fasirayana bar markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu duceeyey inuu qur'aanka ta'wiilkiisana ilaahay baro diinkana uu fahansiiyo waa laba shay oo aad iyo aada u weyn waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka ah, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin markuu ilaahay khayr la doono diinkuu fahansiiyaa marka alfiqhu fi ddiin waa qaali istilaaxa waayadii dambe loo bartay fiqhi waxa loo bartay oo dadka ay u istilaaxeen in la yidhaahdo axkaamta camaliga in loo aqoon yeesho ee farciga ah saas aawadee fiqhi marka la idlaaqo waxa u soo degdegaysa macnaha in looga jeedo laakiin macnihii nusuusta loogu isticmaalayay macnahaas waa ka ballaadhnaa oo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa soo gelaya addiin kullu diinta dhammaanteed baa soo gelaysa hadday tahay axkaamta camaliga ee sharciga ah hadday tahay caqaa'idda hadday tahay akhlaaqda iyo sulukiyaadka yacni diinka dhan baa soo gelaya marka macnaha sharciga ama lafdiga marka macnaha sharciga laga tilmaamayo waa ka waasacsan yahay macnaha loo istilaaxay ay muta'akhiriintu u yaqaaniin imisaa loo yaqaanaa fulaan waa faqiih iyadoo markaa aanu aqoon diinta asalkeedii markaa aanu aqoon fiican u lahay hadduu is yidhahdo caqaa'id ka hadal laga yaabo inuu shabkaxsado oo waxyaalo badan oo markaysaga khalada oo waaweyn inuu iskaga dhaca dhici karto uga soo warrannay oo xataa waxa weeye mashaayikh fuqaha loo yaqaano oo kutubo waaweyn alifay oo qoray oo casiriyada muta'akhiriinta noolaa wakhtiyadan dambe inay ka mid ahaayeen noocaas oo qaarkood caqiidada ay geb ka ahaayeen uga soo warannay tusaalayaalna waa soo sheegay hadda ku noqon mayno xadiidka allahuma faqihu fi ddiini wacallimu taawiil waa sugan yahay xadiidkana bukhaari iyo muslimba waa soo wariyeen oo lafdi ku dhow ayay soo wariyeen marka taawiilkana waxaa looga jeedaa tafsiirka qur'aanka la fasiraayo waana macnaha ay u isticmaalaan mufasiriinta qaarkood kutubtooda tafaasiirta ah alqowlu fi taawiili qowlihi tacaala sida alimaam ibnu jariir atabari kitaabkiisa tafsiirka ah waxa uu isticmaalaa fii ta'wiili qowlihi tacaala buu aayad kasta ku bilaabaya markaasuu aahaartii wax laga yidhina keenaya kitaabkaas waa kitaab aada u muhima ah. tafsiirkaa dabari kutubta kale tafaasiirta kuma jiro kitaab la midi kuma jiro hadday laakiin ruuxa uu ku dheeraado wuxuu raadsan karaa mukhtasarkiisa laga soo gaabiyey oo ah tafsiirka ibnu waayo khulaasadiisii uu soo gaabiyey isagu daba joogaa waanu ikhtisaariyey oo waa soo koobay shaniga tafsiirkaasi siduu wen yahayna waxaad arki kartaa markaad aayadaha qur-aanka ah aad tafsiirka ibnu jariir atabari ka eegto aad ku horrayso dabeedna bacda daalika aad eegto tafaasiirta kale waxay qoreen waxaa kuu muuqanaysaa gaabka weyn ee u dhexeeya tafaasiir badan iyo tafsiirkaas waxaanay culamada qaarkood yidhaahdeen tafsiir ina soo gaadha oo la allifay waa kitaabkii ugu weynaa uguna wanaagsanaa wa qaala ibnu jariir ibnu jariir atabari waxau yidhi xaddasanaa maxamed ibnu bashaarin qaala anba'anaa wakiicun waa wakiic ibnu jaraax alru'aasi qaala anba'anaa sufyaanu waa sufyaan athawri can ilacmashi can muslimin waa muslim ibnu subayx qaala cabdullaahi yacni bna mascuudin cabdullaahi wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa cabdullahi ibn mascuud nicma tarjumaanu lqur'aani ibnu cabbaasi qur'aanka cid tarjuntoo fasirta ayuu u wanaagsanaaday cabdullaahi ibnu cabbaas suma rawaahu dabeedna wuxuu soo wariyey ibnu jariir atabari can yaxya ibni daawuud yaxya ibnu daawuud ibnu maymuun alwaasiti ayuu ka wariyey can isxaaq alasraq waa isxaaq ibnu yuusuf alasraq can sufyaana can alacmashi can muslim ibni subayxin abi duxaa waa kunyada muslim can masruuqin can ibni mascuudin annahu qaala nicma tarjumaanu lilqur'aani ibnu cabbaas cid qur'aanka fasirta ayuu u wanaagsanaaday cabdullahi ibnu cabbaas suma rawaahu intaa dabadeed wuxuu soo wariyey ibnu jariir atabari can bundaarin bundaar wuxuu ka wariyey waa maxamed ibnu bashaar laqabkiisa ayaa waxaa la yidhahdaa bundaar maxamed ibnu bashaarku inoo soo sheegay ayaa bundaar lagu laqabaa can jacfar ibni cawnin isagoo jacfar ibni cawn ka warinaya can alacmashi bihi kadalik oo sanadku inta kale uu sidii yahay sidaas oo kale ayuu markaa u soo weriyey wixii acmash ka dambeeya sanadku waa caynkii matniguna waa sidii fahada isnaadun saxiixun ila bni mascuud sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ibnu taymiya kani waa sanad saxiixa ila bni mascuudin cabdullahi bn mascuud laga gaadhaayo waa saxiix annahu qaala can ibni cabbaasin hadihi alcibaara waxaa cabdullahi bn mascuud ka ka saxiix tahay sanadkaasi ka saxiix yahay inuu yidhi can ibni cabbaasin ibnu cabbaas ka yidhi hadihi alcibaarata erayada inuu ka yidhi ow sidaa ka sheegay ou yidhi nicmo tarjumaanu lilqur'aani ibnu cabbaasin waqad maata bnu mascuudin sheikhu wuxuu yidhi ibnu mascuud wuxuu dhintay fii sanati halaasin wa halaasiina cala asaxiix sannaddii saddex-iyo soddonaad ee hijiriyada ayuu dhintay waxaa la ysku qabtay ma labiyo soddonkii buu dhintay hijiriyada mise saddex iyo soddonkii buu dhintay sheikhu wuxuu tilmaamayaa sida saxiix inay tahay inuu saddex iyo soddonkii dhintay waa wakhtigii khilaafadii cusmaan ibnu cafaan wa cummira bacdahu ibnu cabbaasin waxaa loo cimri dheereeyo la cimri siiyey ibnu mascuud dabadi ibnu cabbaasin cabdullahi ibnu cabbaas sittan wa halaathiina sana lix iyo soddon sano ayuu ibnu mascuud dabadi noolaa cabdullahi ibnu mascuud waxaa kaloo ka soo aroortay inuu yidhi low adraka asnaanana maa caasharahu waaxidun mina inuu cabdullahi bn mascuud yidhi yacni ibnu cabbaas hadduu da'da yadoo kale gaadhi lahaa bimacanaa da' yaraan baa haysa ee da'da yadoo kale hadduu gaadhi lahaa oo annagana la ekaan lahaa maa caasharahu waaxidun mina mid naga midi toban meeloodkiisa meel ahaan kagama dhaceen cilmigiisa cilmigiisa marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan kagama dhicin marka wakhtigaa uu majeeranayo cabdullahi mascuud waa wakhtigiisii wey aa markuu noolaa waxaana la yidhahdaa cabdullahi bnu cabbaas wuxuu dhintay siddeed iyo lixdankii hijriyada ayuu dhintay ama sagaal iyo lixdankii marka sheikhu wuxuu tilmaamayaa lix iyo soddon sano ayuu dabadii noolaa oo cabdullaahi mascuud uu ka nolol dambeeyey ibnu cabbaas famaa dannuka bima kasabahu min alculuumi bacda bni mascuudin muxuu malahaagu ka malaynaysaa wuxuu kasbaday oo cilmiya ah ibni mascuud dabadii ila cilmigu waa ziyaadaa waa kordhaa yani wuxuu tilmaamayaa markii dambe inuu cilmigiisi ka sii batay xaqiiqatan waa caynkaas waayo cilmigu dee waxa weeye waa siyaadaayo waa kordhaa shay-an fa shay-an wa qaala acmashu can abi waa'ilin acmash wuxuu yidhi isagoo abi waa'il ka warinaya shaqiiq ibnu salama istakhlafa caliyun cabdullaahi bni cabbaasin cali wuxuu istikhlaafay oo mas-uul uga dhigay ama isaga inuu ka naa'ib yahay uu ka yeelay cala almawsimi wakhtigii xajka oo wuxuu yidhi dadka xajinaya iga naa'ib noqo adigu mas-uul ka noqo ayuu cabdulaahi bnu cabaas uu ku yidhi cali bnu abi aalib fakhaطba annaasa dadkuu u khudbadeeyey cabdullahi bnu cabaas faqara'a fii khudbatihi suurat albaqara wuxuuna ku akhriyey khudbaddiisii suuradda suuratu lbaqara ayuu ku akhriyey wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay sheegaysaa suurat annuur suuradda suurat nuur buu ku akhriyey fa fasarahaa tafsiiran waxaanu fasiray tafsiir low samicathu ruumu waalturku waaddaylamu la aslamuu tafsiir buu fasiray suuraddaas hadday maqli lahaayeen ummadaha gaalada ah sida reer yurubka sida turkiga turkigu waagaasay gaalo ahaayeen waaddaylami waa ummad kaleoo iyaguna gaalo ahaan jirtay la aslamuu way islaami lahaayeen marka abuwaa'il marna waxa uu tilmaamay suuradda uu ku akhriyay inay suuratu lbaqara tahay riwaayo kalena wuxuu sheegay suuratu nuur inay tahay labadubana waa saxiixo labaduba waa asaxeen bacdi baaxisiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen mid bay tafarud ku sheegeen laakiin tafarud kuma sugna inay duruqdu kala badantahy waa jirtaa laakiin waxa weeye tafarud kuma jiro dabari iyo xaakim iyo baa soo wariyey imaam axmedna fii fadaa'il asaxaabu ku soo wariyey xaakimna mustadragiisuu ku soo wariyey dabarina muqadimada tafsiirkiisu ku soo wariyey weliba dabari labada riwaayaba waa soo wariyey iyadoo xaakim iyoiyagu ah, axmed ay soo wariyeen riwaayada suuratu nuur sheegaysa keliya laakiin dabari labada riwaayo baa soo wariyey marka almuhim waa in la yidhahda ama labada riwaayo waa la kala arjaxayaa ee suuratu nuur iyo suuratulbaqara kala sheegaya ama waa in la yaha tacaarud kama dhexeeyaana waa la kulminayaayo inuu labadaba laba sano ku kala akhriyaa lagu xambaarayaa ama waxaa lagu xambaarayaa inuu midba qayb ka akriyey calaa kulli xaal amrikeedu waa qariib walihaada fa ina gaaliba maa yarwiihi ismaaciil bnu cabdiraxmaani asuddiyu lkabiiru sidaas daraaddeed badanka kuu soo warinaayo ismaaciil ibnu cabdiraxmaan waa asudiyu lkabiiru suddigii weynaa ahaaday waxaa jira asudiyu sagiir baa jira oo isagu kadaab ah maxamed ibnu marwan asuddiy sagiir laakiin asuddiy lkabiir waa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan waana hiqo badanka waxa uu soo wariyo fii tafsiirihi ku soo wariyo can haadayn arajulayni waxay ka ahaadeen oo ka xasileen ama laga soo wariyey labadaas markaa nin ibni mascuudin wa bni cabbaasin cabdullahi bni mascuud iyo cabdullahi bni cabbaas walaakin fii bacdi alaxyaani yanqulu canhum ha yeeshee mararka qaarkood wuxuu ka soo raraa maa yaxkuunahu waxay soo xikaayoonayaan maa yaxkuunahu xakaa yaxkii bay ahayd marka waxay noqonaysaa in la godo marka waawu damiirka la haleeshiyo maa yaxkuunahu waxay ka soo xikaayoonayaan oo ka sheegayaan waxay sheegayaanoo min aqaawiili ahli lkitaab ka mid a ah hadalladii ahlu kitaabka ka mid a ah ayaa wakhtiyada qaarkood u ka naqliya iyaguna waxay nebiga ka soo naqliyeen ana aynay ahayn wax markaa ay sidooda ijtihaadan u yidhaahdeenna aan ahayn ay tahay wax ahlu kitaabka la kulmeen allatii aqwaashaas ahlu kitaabka ahoo abaaxahaa rasuululaahi sala allahu calayh wasalam sheegista la sheegaayo uu banneeyey ahlu kitaabka laga sheegayo rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu baneeyey xaysu qaala goortuu yidhi balliquu cannii walow aayatan gaadhsiiya xaggayga dadka wax ka gaadhsiiya oo uga sheega oo bimacnaa cilmiga iyo diinka marka aan sheegay dadka u sii gudbiya walow aayatan haba ahaado waxaa u sii gudbinaysaan aayad kulay ku tahay yacni u sii gudbiyey u sheegay waxaddisuu can banii israa'iila walaa xaraj waxaddisuu ka warramoo ka wariya can banii israa'iila reer banu israa'iilna waxyaalaha idiin sheegaan wax ka mida ka naqliya oo ka sheega walaa xaraja wax dhibaatii kuma sugna inaad ka sheegtaan waxyaalahay idiin sheegeen inaad sii sheegtaan waman kadaba ku kastoo been sheegaa calaya aniga iga been sheegaa oo igu been abuurtaa ama been iga sheega mutacamidan xaaluu u badrhiiraayo been iga sheega ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam falyatabawa ha diyaarsado maqacadahu makaanu fadhigiisa uu ka fadhiisanayo min annaari makaanu fadhiga uu fadhiisanayo ee min annaari naarta ka mid ahaaday yacni ha diyaarsado ama xaaluu maqcadku yahay kaa'ina min annaar rawahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari can cabdullaahi bni camrin waxaanu ka wariyey cabdullaahi bni camr ayuu ka wariyey marka sheikhu wuxuu inoo tilmaamay in waxa weeye sudi aqwaasha cabdullaahi bni mascuud iyo aqwaasha cabdullahi bni cabbaas inuu aad uga xikaayoodo u sheego waxaanu tilmaamay wakhtiyada qaarkood waxyaala ahlu kitaab ay ka sheegeen ayuu isna ka sii naqliyaa taasina waa dhacdaa buuli sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi almacruufu ana bna mascuudin laa ya'hudu can lisra'iliyaat sida la yaqaanaa waxay tahay cabdullahi bn mascuud inaanu israa'iiliyaadka waxba ka qaadanin aanu akhbaar iyo qasas israa'iiliyana werinoo sheegin sidaasaa la yaqaan buuri wa inama aladii ya'khudu bnu cabbaasin ee cid kaleba maaha ee cidda markaa qaadan jirtae labadoodan ka midii waa cabdullahi bnu cabbaas falaa adri hal kalaamu lmu'alifi raximah allahu kalaamu yuraadu bihi aljamiicu am yuraadu bihi albacdu ma garanaayo buu yihi sheikhu hadalka uu sheikhu sheegay oo wuxuu uga jeedaa majmuucooda ayuu ka xikaayoon jiray waxyaalo israa'iiliya oo ku rumoobi karta midkood mise wuxuu ka tilmaamayaa mid walba inuu gaarkiisa war akhbaartii israa'iiliyaadka ahayd inuu ka xikaayoon jiro o ka naqli jiray kay doonto ha ahaatee cabdullahi ibn mascuud culammadu kumay darin sida macruufkaah inuu akhbaarta israa'iiliyaadka wariyo oo sheego laakiin waxaa caanbaxday in la yidhahdo cabdullaahi ibnu cabbaas isagu akhbaarta israa'iiliyaadka waa wariyaa marka laga hadlaayo saxaabada wax ka qaadatay ahlu kitaabka oo qasaskooda iyagoo ku camal falaya xadiisu can bani israa'iila walaa xaraj qasaskii reer banu israa'iil ay sheegeen inay wax ka mida ka xikaayoodeen saxaabada caynkaas samaysay cabdullaahi ibnu cabbaas culamo badani waa ku daraan kutubta mustalaxana waa ku sheegaan laakiin iyada lafteeda qowlkaa waxaa ku sugan nadar waayo jasmiga arrinkaa la jasminayaa nadar baa ku jira waayo bukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey isagoo cabdullaahi ibnu cabbaas inkiraaya oo uu diidaayo in reer banu israa'iil wax laga weriyo se ahlu kitaab wax uga qaadanaysaan buu yidhi iyadoo kitaabkii uu ilaahay ku soo dejiyey nebi maxamed sala allahu alay slam dhexdiina ku sugan yahay oo uu yahay mid saafiya oo aan la barxin lam yushab maxdun lam yushab saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen warka ibnu cabbaas ka caanbaxay waxay ku tusinaysaa inuu nadar ku sugaya ibnu cuthaymiin laftiisu kutubtiisa qaarkood macnaha noocaasa waa ku sheegay fii bacdi kutubi hadda ma astadkir ku ahaa kolay kitaabka ku sheegi jiro laakiin fii bacdi kutubihi warka noocaasa waa tacaqubay xadiidka bukhaarigana waa soo arooriyey xadiidkan uu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam balliquu canii walow aayatan muraadka looga jeedaa waxay tahay dadka in cilmiga loo gudbiyo waxaana laga tilmaamayaa in waxa weeye axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in dadka la gaadhsiiyo ayaa laga tilmaamaya xadiiskani laakiin kama hadlaayo nisaabka dacwada kama hadlaayo qofku markuu saalix u noqonaayo inuu daaci noqdo ma sheegaayo oo nisaabka cilmiga ruuxuu gudbin karo yacni ma tilmaamin xadiiskani balliquu cannii walow aayatana waxaa looga jeedaa yacni waxa uu ruuxu gudbinaya ayaa laga tilmaamaya laakiin maxsuulkiisuba inuu aayad yahay yacni sariix kuma ah adiladuna waxay inoo tilmaamaysaa ruuxu inuu dacwada aqoon u yeesho nabigu markuu yidhi sala allahu alayh wasalam ittaqu nnaara walow bishiqi tamra yaa laga qaadanayaa ruuxu wuxuu haystaa waxba timira kala jeexeed inay tahay xabba timira jeexeed inay tahay maxsuulkiisu uu haystaaba oo la leeyahay intii ha bixiyo may taa lagama tilmaamayo hadduu waxa weeye ay tahay intuu haystaaba intaa isagoo ha cuno nebiga sala allahu alayh wasalam waa kii nin u yimi ou ku uhi yaa rasuul allah waxaan haystaa dirham yaan siiyaa anfiqu calaa nafsik buu idhi naftaada ku ku bixi marka ittaqu nnaara walow bishiqi tamra lagama tilmaamayo een waxa weeye maxsuulkiisa uu haystaaba inay tahay intaas oo weliba u baahan yahay hadduu mustaqni ka yahay waa shay aakhar markaa dacwada in basiiro loo yeeshana adiladu waa inoo tilmaamaysaa udcuu ila sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilati hiya axsan qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo atbaacdiisuba inay basiiro ku sugan yihiin basiirana dadka ugu yeedhayaan cilmi iyo xujo ugu yeedhayaan ayaa aayaddu inoo tilmaamaysa waa jirtaa qofka muslimka ah waxyaalaha muslimiintu cilmigooda ay wadaagaan sida waxa weeye salaadda ha la tukado sida waxa weeye markaa ha la yska daayo beenta khamriga ha la yska daayo ribada ha la yska daayo ruux wacdi ahaan waa u odhan karaa laakiin ma aha inuu waxa weeye masaa-isha ka fatwoon karo ama wuxuu markaysagaa maqlay wax kasta inuu iska sheegi karo maaha waxaa dhici karta haddii aanu hubsanin oo wuxuu xadiisu maqlayba iska sheego inuu ku dhaco man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar xadiiska aakhirkiisa waa ku sugan tahay inuu taa ku dhaca buu halis wiya wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj waxaa looga jeedaa waxyaalaha sharcigeennu aanu ka hor imanayno caddaynin inay tahay waxaan jirin oo markaysaga taxriifkoodii inay tahay waxyaalahaan sharcigeennu caddaynin ama waxa sharcigeenna aynu ku ogaanay inay tahay waxa iyagu samaysteen oo iyagu taxriifiyeen oo beddeleen ama been abuurteen ahlu kitaabku inaynu ka naqlinno oo ka sheegnaa oo ka warinaa inooma bannaano marka xadisu can bani israa'iila walaa xaraj wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caam ah macnahana gaar baa loo jeedaa waa wixii kadibkooda iyo taxriifkooda innagu aynan sharcigeenna ku ogan ee ama sharcigeennu u sadiqayo oo u rumaynaayo ama sharcigeennu uu ka aamusay oo suginna beeninna taasaa waxaa la odhanayaa xadisu can bani israa'iila walaa xaraj qaala eh, musanif raximah llah walihaada kaana cabdullaahi bnu camrin qad asaaba yowma alyarmuuke zaamilatayni min kutubi ahli lkitaab sidaas daraaddeed buu wuxuu ahaa cabdullaahi bnu camr bn alcaas qad asaaba yowma alyarmuuki zaamilatayn mid markaa helay maalintii yarmuuk waa ghaswa min alghasawaat waa wakhtigii saxaabada dhacday zaamilatayn min kutubi ahli lkitaab mashaayikhda qaarkood waxay ku fasireen in looga jeedo laba kiish oo shuraaxda kitaabka sharxay qaarkood saasay mareen laakiin markii dambe kutubu luqa iyo anaad u baadhay waxaa soo baxday zaamilada in la yidhaahdo uun rakuubka in la yidhaahdo ama awrka la rarto in la yidhahdo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa siday bacdi ku fasireen xamla zaamilatayni laba awr waxay qaadaan oo kutub ah ayuu helay maalintii yarmuuk qad asaaba yowma alyarmuuki zaamilatayn ay xamla zaamilatayn marka kollay kutubtu sideeda uma rarmayaan waa inay kolley wuxuun ku jiraan oo waxay keensanaysaa in marka la raraayo kollay oo awr lagu raraayo inay wax ku dhex jiraan laakiin lafdiga macnihiisu waxa uu ku saabsan yahay waxa weeye waa laba awr waxay qaadaan xamla zaamilatayn bay macnuhu dhacayaan laba awr waxay qaadaan oo kutuba ah ayuu helay min kutubi ahli lkitaab kutubtii ahlukitaabka ka mida ah. fa kaana yuxadisu minhumaa fa kaana wuxuu ahaa yuxadisu mid ku warrama ayuu ahaa minhumaa kutubtaas marka waxa weeye wax ka mida ayuu sheeg sheegi jiray wuxuuna ku sheegi jiray bima fahimahu sababta kuu ka fahmay aawadii buu ku sheegi jiray kuu ka fahmay daraaddii buu u sheegi jiray oo min hada alxadiisi uu ka fahmay oo ah min alidni fii dalika fasaxaadda taa la fasaxay uxadisuu can banii israa'iila walaa xaraj la layidhi cabdullahi bni camr ibni caasna waxa uu ka mid ahaa min alcabaadila oo saxaabada iyo cabaadilada la yidhaahdo ayuu ka mid ahaa cabaadiladana waxaa la yidhaahdaa waa cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas bacdu alculamaa cabdullahi ibnu mascuudna waa ku daraan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen alcabaadila ciddii ku caanbaxday in cabdullahi ibnu mascuud lagu daro sax ma ah waayo isaga wafaadkiisa iyo geeridiisaa hormartay marka maadaama uu isagu saddex iyo soddonkii hijriyada u dhintay ama labiyo soddonkii sida loogu baahday saxaabadan kale oo iyaga cimrigoodu u dheeraaday oo aadka loogu baahday cilmigooda wax badan laga qaatay yacni waxa weeye saasoo kale looguma baahno wakhtiga uu dhintay oo wakhti khulafadii xataa noolayd oo cuhmaan ibnu cafaan iyo cali ibnu abi taalibba ay noolaayeen ayuu cabdullaahi ibnu mascuud dhintay bacdu alculamaa cabdullahi ibnu zubayrna waa ku daraan walakin hadihi alxaadiisu alisraa'iliyatu tudkaru lilistishaadi laa lilictiqaad ha yeeshee axaadiistan reer banu israa'iil loo nisbeeyey tudkaru waxaa loo sheegaa lilistishaadi markhaati gashad la yska markhaati gashanayo ayaa markaa loo sheegaa in qabiili shawaahid iyo ictibaaraat oo kale ay tahay laa lilictiqaadi caqiideyn la caqiidaynayo la rumaysanaayo madmuunka waxay sheegayaan waxa loo sheegaya maaha nusakha qaar waxay qorayaan laa lilictidaadi nuskhada makhduudada iyo bacdu lmatbuucaatba waa siday qorayaan laakiin waxaa ka fiican laa lilictiqaadi ayaa ka fiican waayo ictidaadka iyo istishaadku waa isku dhowaan karaan markaa jasmiga la jasminaayo oo wixii siday sheegayaan la rumaysanayo taasuu diidaya istishaadkuna waxaa weeye waa sidii axaadiista dacfdiga ku sugan yahayba in qabiil istishaad markaysagaa loo sheego haddii wax kaloo xoojiya la arko yacni waxa weeye la qaadanaayo haddii kalena markaysaga aan la qaadanayn laga tawaqufsan yahay min qabiil ictibaaraat washawaahid oo kale sida axaadiista dacfiga ku sugan yahay loogu sheego ama loogu wariyo saasoo kale ay ugu warin jireen ee maaha madmuunkiisa axaadiista israa'iiliga ay sheegayaan madmuunkeeda inay rumaynayeen ma aha oo jasminayeen oo qatcinayeen fa innahaa calaa salaasati aqsaamin waayo waxay ku sugantay akhbaarta israa'iiliyaadka ahi saddex qaybood axaduhaa ma calimna sixatahu mima biaydiina qismi ka mida ah ama nooc ka midii ah waxa weeye waa kaynu ogaanay sixatahu saxiixnimadiisa aynu ku ogaannay aynu ka ogaannay mima biaydiina ka gacmaheenna ku sugan aynu ka ogaanay oo mimaa yashhadu lahu bisidqi ka mida waxyaalaha uga markhaati kacaya runnimada fadalika saxiixun kaasi waa saxiix waathaani nooca labaad maa calimna kadibahu bima cindana mima yukhaalifuh nooca labaad waa kaynu ogaannay kadibahu beennimadiisa aynu ku ogaanay bimaa cindanaa ka agteenna ahaaday aynu ku ogaanay oo mimaa yukhaalifuhu ka mida waxyaala yacni marka ka mida kuwa khilaafaaya ka mida ka hor imanaya oo sharcigeenna in lagu hayo wax beeninaya waathaalithu nooca saddexaad maa huwa maskuutun canhu waa mid laga aamusay laa min hada alqabiili walaa min hada alqabiil nooca hore ma aha nooca labaadna ma aha waxyaalaha runnimadiisa aynu ognahay runnimadooda aynu ognahay ma aha nooca kama mid ah waxyaalaha beennimadooda aynu ognahayna ma aha falaa nu'minu bihi walaa nukadibuh ma rumaynayno walaa nukadibuhu mana beeninayno wa tajuusu xikaayatuhu lima taqaddama waa bannaan tahay in la sheego oo la wariyo waa bannaan tahay waxay u bannaan tahay lima taqaddama ka soo hormaray daraaddii waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj xadiiskaas ah ayay ku bannaantay wa qaalibu dalika mima laa faa'idata fiihi tacuudu ilaa amrin diiniyin badanka kaasina wuxuu yahay nooca maskuutu canhuga ahi waxaaynay ku sugnayn faa'iido faa'iidadaasoo tacuudu u noqonaysa ilaa amrin diiniyin arrin diiniya u noqonaysa bal walaa dunyawiyin diiniyo keliya ma ahe umuur dunyawiyana xataa uma noqonayso faa'iido u noqonaysa kuma sugna marka qaalibkiisu waxaan faa'iida ku jirin walihaada yakhtalifu culamaa'u ahlilkitaabi fii mili hada kasiiran sidaas daraaddeed bay isku khilaafaan culammada ahlukitaabku fii mili dalika kaas oo kale ay isku khilaafaan kaiiran wakhti fara badan ay isku khilaafaan wa ya'tii cani ilmufasiriina khilaafun bisababi dalik una yimaaddaa cani ilmufasiriina mufasiriinta uu ka yimaaddaa khilaafun khilaaf uu ka yimaadaa bisababi daalika taa sababteeda yacni sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah in cabdullaahi bni camar ibnu caas maalintii yarmuug kutub ahlu kitaabku ay leeyihiin inuu helay oo dabeedna kutubtii uu soo rartay kutubtii inuu soo rartay marka dabeedna kutubtii waa taalacan jiray waxyaalo ku suganna waa sheegi jiray sababtuu u sheegi jirayna waxay ahayd xadiiskan buu soo wariyey xadisu can bani israa'iila walaa xaraj markaa dhibi inaynay ku sugnayn ayuu u qaatay markaa nooca uu warin jirayna waxaa lagu xambaarayaa nooca dambe ee saddexaad sheikhuna waxa waye taqsiimka intaay u qaybsamaan akhbaarta israa'iiligii qaybaha loo qaybiyo ayuu sheekhu ka warramay oo sheegay marka calaa kulli xaal wuxuu inoo tilmaamayaa waxa sharcigeenna wax rumaynaya iyo wax beeninaya toonna aanu ku sugnayn waa nooca maskuutu canhuga ahe ee akhbaarta ahlu kitaabka ka mida waa la sheegi karaa laakiin haaliban wax faa'ida ku jirta maaha saas aawoodee ahlu kitaabka laftoodaaba isku khilaafaa mufasiriintuna bina'an calaa daalik ayaa dhacda wakhtiyada qaarkood inay isku khilaafaan ashaikhu alcallaama axmed maxamed shaakir raximahullah mufasiriintu inay soo arooriyaan oo fii tafsiir qur'aan ku sheegaan qasaska israa'iiliyaadka ah oo noocaa sharcigu aanu beeninna rumaynna inay tafsiirka ku xikaayoodaana ku sheegaan oo aayaadka ku fasiraan aad buu u naqdiyey waxaanuu yidhi ta noocaasi waa mid qalad ah waayo nooca maskuutu canhuga ee laga aamusay in la rumaysiyo in la beensadaa midna ma bannaano laa tusaddiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam uu yidhi ahlu kitaabka ha u rumaynina waxay idiin sheegaan ha rumaysannina hana beensanina haddaad rumaysataan taxriifkoodii iyo baatilkoodii inaad rumaysateen baa dhici karta haddaad beensataan oo been u qaadataanna xaq ilaahay soo dejiyay inaad beenisaan baa dhici karta marka maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadayaa in laga gaabsado laa tusaddiquu ahla alkitaabi walaa tukadibu asheekhu alcallaama axmed maxamed shaakir waxa uu yidhi tasdiiqa ka weyni muxuu yahay in qur'aanka lagu fasiro oo la yidhahdo hadalkii ilaahay baa lagu bayaaminayaa lagu caddaynaya ka noocaasi waa nooc tasdiiq ah saas aawadee mufasiriinta qaarkood warka ay sameeyeen oo ah aayaadka inay akhbaarta caynkaasi ku fasiraan waa mid khalad ah xikaayada iyadoo laga tawaqufsan yahay in sideeda markaysaga loo sheego oo aan qur-aanka lagu fasirayn waxa weeye waa shay in qur-aanka lagu fasiro dadka u qaataan wax dhab ah oo qur-aankii lagu fasiraana waxa weye waa mid kale oo qalada weeye waa mid aan sax ahayn haddiiba laga soo qaado sheikha qasaska caynkaas iyo akhbaarta caynkaasa ku fasiray aayadda inaanu isagu ka tawaqufsanaa oo aanu jasminayn oo haddiiba laga soo qaado dadka ku arka tafsiirkaas waxay u qaadanayaan ee talabo iyo keyrkood baa ahaaday inay tahay wax sax saxa waana rumaysanayaan marka nuqtadaasi waa nuqta muhima kamaa yadkuruuna fii mili haada kamaa yadkuruuna siday u sheegayaan bimili haadaa kaasoo kale asmaa asxaabi ilkaafi asxaabuilkaafiga magacyadoodo kale u sheegayaan wa lowna kalbihim iyo eygoodu midabku ahaa ay u sheegayaan wa ciddatahum tiradooda ay u sheegayaan wa casaa muusa ushii nebi muuse ay sheegayaan min ayi shajari kaanat dhirta keebay markaa ushaasi ka mid ahayd geed may ahayd ushii nebi muuse geed may ahayd wa asmaa atuyuuri magacyada shimbiraha ay u sheegayaan shimbirahaasoo axyaaha allahu tacaala liibraahiima uu ilaahay u soo nooleeyey nebi ibraahim wa tacyiina albacdi aladii daraba bihi almaqtuula wa tacyiina albacdi iyo bacdigii in la cayimo ay sheegayaan iyo barhkii in la cayimo aladii duriba bihi lagu dhuftay almaqtuulu kii la dilay alqatiiluna waa la macno nusakha qaar hadday alqatiil idiin qorayaan waa faciil bimacnaa mafcuul waa maqtuul isaguna oo min albaqarati bacdigaas oo saca ka mid ahaaday cayimaadda la cayimay oo waxa lagu dhuftay ee saca ka mid ahaaday oo qofka dhintay lagu dhuftay yacni muxuu ahaa ma dheg buu ahaa ma san buu ahaa ma lug buu ahaa ma nooca shajarati geedka noociisa ay sheegaan allatii geedkaasoo kallama allaahu minhaa muusaa muuse uu ilaahay kala hadlay ilaa hayri dalika mima abhamahu allahu tacaala fi lqur'aan ashyaa kale loo idaafeeyo lagu daro oo ka mida waxyaalahu ilaahay qariyey qur'aanka gudihiisa aanu ku sheegin magacooda ama noocooda aanu ku sheegin mima laa faa'idata fii tacyiinihi oo ka mid ah waxyaalaha inay faa'ida ku sugnayn sheegista la sheegaayo la cayimaayo noocuu ahaa ama magacu lahaa ama midabku lahaa ama tiradu lahaa ama wax la mida faa'iidadaasoo tacuudu cala almukalafiina fii dunyaahum walaa fii diinihim yacni markaa u noqonaysa kuwa markaa takliifka la saaray diinkooda fii dunyaahum adduunyadooda ugu noqonaysa aynay ku sugnayn faa'ida aynay ugu jirin xagga adduunyadooda faa'iida xagga adduunyada ugu noqonaysa aynay ku jirin walaa fii diinihim faa'iida xagga diinkooda u noqonayaana aanu ku jirin walaakin naqlu alkhilaafi canhum fii dalika jaa'izun wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk